بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ومن التحيل بيع حلي فضه بيع حلي فضه معه غيره بفضه أو مد عجوة ودرهم بدرهم ciini baa si yara noqotay miya waa garta kolley dee waxaynu dhexda kaga soo jirnay shayga in markaa bayca in shay xaaraama lagu ridaa inaanay bannaanayn oo shaygan la iibinayaa dee waa inuu nafci mubaaxa leeyahay waxtar bannaan waa inuu leeyahay marka sheikhuna suwar buu sheegay markuu suwarta qaarkeed waa iska caddayde waxa weeye xeeshu ay keensanayso oo aanay sax ahayn in la sameeyo marka umuuraha qaarkood ribada markaynu ka hadlaynoo kale ribanimadkeedu waa cadya qaarkood se ma cadda ahlulcilmiga qayb aan ribo u aragna waa jiraan waa waxa loo yaqaano bayculciina iyobaa ka mid ah bayculciina iyo wa cagsihaa sheikhu labadaba waxa uu sheegay inuu yahay shay muxarama adilada kuwa ku yimi ee la sheegayaana kaa yahay waxaanay noqonaysay bayculciina shaqsigii inuu iibiyo shay oo cid ka iibiyo ciddaasina laga yaabaa waxay raadinaysaaba inay lacag tahay waa wax dhici kara marka dabeedna cayntaa uu ka iibiyo cayntaa hadhow shaqsigii markuu iibinaya suuqa soo dhigo kii iibsaday inuu baa'icii ka iibiyey dib uga iibsado qiimuhuu hore uga siiyey mid ka yarna ka siisto xaaladda noocaasi ahi inay tahay weliba marka horena wuxuu kaga iibiyey ama ay tahay xaaladda noocaasi ahi inay noqonayso shay muxaram ah oo wasiilo iyo dariiq u ah ribo oo markaa ribo la xisaabinayo alwasaa'il laha axkaamu lmaqaasid la odhanayo oo maalan markii hore haddii isaga boqol amaaha uu ka siiyey maalinta dambe qofkii oo lacag u baahan shaygii markuu suuqa soo dhigo inuu yidhaahdo siddeetan iga sii xaaladda noocaasiya inay ribo noqonayso waayo cayntiisii oo aan waxba loo geysan dib bay ugu soo noqotay oo baayicii cayntii wuu haystaa uu horeba lahaa waxbaan kaa iibiyey iib maahayna waa iib magacuyaalahe labaatanna qoortiisu ku leeyahay oo shakhsigii wuu u raacay shakhsigiina iminka siddeetankan lacagta ahe uu aad ugu baahnaa unbuu la orordayaa ta noocaasi waxaad mooddaa inay u muuqato ahlulcilmiga jumhuurkooduna u arkeen lacag lacag lagu iibiyey marka badeecaddan la dhex geliyeyna ay iska tahay humaag iyo hadoodil iyo magacuyaal ee aanay ii dhaba ahayn ee lagu iibiyay inay noqonayso saasay u arkeen marka bayculciina waa sidaa weeye waa inaad qofkii shay ka iibiso ama hahaanna kaga iibiso hadhowna isagii dib uga soo iibsato qiimihii hore wax ka jabanna ka siisato oo naqada cayntaadiina waad haysataa ninkiina lacag baad ku leedahay xaaladda noocaasiya bayculciinaa la yahdaa cagsigeeduna waxa weeye sidaa roganaheeda oo maalan baa'icii ninkii wax iibinayay shakhsi buu cayn ka iibinaya lacag buu ka siisanaya maanta amaha maaha suuradii hore amaha bay ahayd lacag buu ka siisanaya lacag baa la kala siisanaya arrintii oo halkaa taagan ayaa mushtarigii ayaa waxaan leeyahay baayicii lacagta qaatay ee shaygan iibiyey ayaa odhanaya tusaale ahaan war hortu gaadhigan masalan aan kaa iibiyey ee shanta kun kaa siiyey waxaad ka dayeysaa maxay ahayd de inaadeer macaash baan ka raadinaya inaan wax sii saartaa baan doonaya wax sii yara dul saaro haddaba aniga midii samee khayr allaha ku siiye lacagtaadiina waan ka faa'iido oo suucan baaban u wadaa aniga midii samee gaadhigii aan kaa iibiyey dib waxaad iiga siisaa lix kun oo amaaha kun baan kuu saaray waxaan faa'idahayn baad doonaysaa kun baan kuu saaray lix kun laakiin waa amaaha bil kadib baan ku siinaya tusaale ahaa sidii baa lagu heshiiya kanina kunkuu u xilanayaa kanina muxuu u xilanayaa cayntiisii shalay uu iibiyey iyo lacagtuu siiyey labadiiba uu haystaa cayntiina way u soo noqotay shilimadiina intaasu ka ganacsanaya wuu haystaa shilin muu siina maaragta amaha buu kaga qaata dabeedna cayntiisiina dibbay ugu soo noqotay lacagtii hore ou dee caynta siistayna wuu haystaa kanna kun buu yidhi adigu kun baad faa'iidaysaa ma walba faa'ida ahayn baad doonaysaa shan kun baad dee ii dhiibto aan kaa siiyey gaadhigaoo lix baan kaa siista laakiin bil kadib baan ku siinaya insha allah taasina waa cagsiga shiikhu sheegayo labada jeerba waa bayculciyana waa halku leeyahy waa roganihayda waana isku xukun marka waxaan filayaa taana ishkaalkeedu dee intaa wixii ka badani waa wakhtiga inaga qaadaysa marka waa la fahmi karayaa baan isleah daynka la bedelayo dhowr nooc bay tilmaamaan ahlulcilmigu in loo bedelo laakiin waxaa ka mid ah oo iyadana aad kaga kaaftoomi kartaa in waxa weeye ninkani cid kale xidhiidh la leeyahay sida qolyaha iminka yidhaahda bangiyadu waxbay amaahinayaan dadkaba laga yaabo meherado inay xidhiidhu la leeyihiin so iyaguba markay doonaan ma yidhahdaan waxaanay muraabaxada ku tilmaamaan muraabaxana maahae waa ribo loo xeelaysanayaa soo waxa weeye ma yidhaahdaan meheradaasaanu heshiis la nahay wakhtiyo badane ama baacamushta waxaa ka soo qaata yacnii waxaa dhici karta markaa ta noocaasi oo kale oo ahlulcilmiga in badani ay ka digeen ahlulcilmiga intaan ka diginna shuruud bay ku banneeyeen dayiq ah kutub badanna way ka alifeen laakiin in badanoo ka mida kuwa leh waxbaanu dadka muraabaxa ku siinaynaa shuruuddii qolada ogolaydna ma dabaqaan aafaduna halka ka dhacaysa waa halka waxa weeye imaa inaad tidhaahid ahlulcilmiga diiday baan raacayaa oo bahasha gebigeedaba ka cararto iyo imaa inay ku qanacdo diin alle uga dhiganayso kuwa oggolaaday oo aad shuruuddooda iyo quyuudday u dhigeen dee aad raacayso oo wixii baayac mushtar caadiya noqdo ama ribo loo xeelaystay yacnii wax saxa maaha laakiin hadda mawduuceeda waxba inaynu hadda quyuudaadka qolada banneeyey qolaba dhinacay ka eegtay waxba hadda u bambixi mayno mawduucaynaynu iska wadan laakiin waa min baab ilishaara ahlulcilmiga in badani halkanoo kale ay kaga hadlaan sida sheekh ibnu cuthaymiin oo kale iyo sharxulmumtica iyo bartanoo kale markay marayaan bay markiiba qabtaan oo yidhaahdaan waa bahashii oo loo hadoodilay sheekh albaniyana in badan bay fii kutubihim si badan ugu naqdiyeen una tilmaameen waxaani inay tahay riba sidan loogu xeelaysanayo aanay wax caadi ahayn rasaa'ilka aad u qiimaha badanna waxaa ka mid a ah sheekh bakar abu zayd raxmat ullaahi calayhi marka waxa weeye risaalada qayimka ah ee masalada uu ka diyaariyey qolooyinka banneeyeyna waxay ku banneeyeen isaguna marka ugu dambeeya wuxuu ishaaray waa muuqataa ee uu leeyahy laga maarmi waayo daabidka ha loo dhigo marka dayn la bedelayo haddaynu u gudubno hortu suwar baa loo bedelaa waa halka aynu qoladanba iminka miaalka inala galay mawduuca inaynu si ballaadhan uga hadalla mooye ishaaro inaynu farta ku fiiqno diyaarumaynaan ahayn waxa ay ka mida ah qaababka ay ahlulcilmiga u tilmaamaan in waxa weeye maalan qofkan daynka bixiyey ee wax ku amaahiyey inuu qof kale la heshiis yahay dabeedna uu kugu yaado war lacagtii aan ku amaahiyey hadda waan u baahanahay waxa weeye markaa iiga soo qaad ninkaa hebel la yidhaahdo isagaa ku amaahinaya hebel xoogaa lacaguu kalkan qaatay oo waxbuu iibiyo sidan iyo sidanay noqotay deynka inooga soo qaad oo ku celin maaye u tag dabeedna aad u tagto hebelkii arniyow ninkaa hebel shan kun buu igu leeyahay si xunna waa ii qaannabayaa khayr allah ku siiya iga soo bixi oo adigu igu yeelo xaaladda noocaasi ah waxay noqonaysaa waa wax laysla og yahay waajibkuna wuxuu ahaa intaanu cid kuu dirin dee inuu kuu kaadiyo oo fa ilaa maysara ka dhigo mar hadduu qofku duu cusratin yahay oo mid sabool u saaxiiba inuu kuu kaadiyaabeed kuu kaadin maayo kiina waxa laga yaabaa inaanu lacagba kuu dhiibine shay badeecad ah hadduu lacagta seeda kaaga bixinayo dhibba ma lahaateen shay badeecad ah inuu ku siiyo oo uu yidhaahdo waxa weeye hoo gaadhiganoo shanta kun aad sheegayso ama baroodhkan qaado shanta kun aad sheegayso intaasaan kaa siiyey dee orodoo iibso oo dabeedna hadhow markaad iibiso shaygiina haddii la doono amaahintaa lagu amaahiyey daraaddeed lacag baa lagu saaraya oo shaygii shanta kun ahaa lix kun baa lagaa siinaya dabeedna hadhow waxaad ku qasbanaanaysaa shan kun inaad siiso oo kii u geyso kanna kun kuugu hadho oo daynkii sidaa isu kaa dul saarmo suwarta noocaasi ahi waa ka mid deynka la bedelayo waxaa kaloo ka mid a ribadii sariixa ahayd ee dee sharcigu lagu yaqaanay ee macruufka ahayd oo ah in waxa weeye lagu yidhaahdo muddadii markay gaadho haddaad bixin weydo daynkii waa la kordhinayaa oo bedelaaduba kordhin noqoto oo halkii shan kun lagaaga lahaa lagu yidhaahdo waxa weeye haddaad hadda bixin weyda lawanagii ballansanayne lix kun baan kaaga dhiga oo kor lagugu dallaco waa daynkii oo la bedelay laakiin inta badan suwarta iyo kuwa la midka ah bay ahlulcilmigu u miaaliyaan oo daynkii ayaa cayn iyo wax kale laguu dhaafin ama isaga laftiisaaba hadduu doono ku siinaya shaksi oo marmarka qaarkood iyaga laftooda ku sii rara qofka oo yidhaahda maxaan kugu lahaa dee shan kun baad igu lahay gaadhigaana waan kaa iibinayaae ama shaygaa kalan kaa iibinaya baac mushtar ka dayoogo muddadii way dhowdahay rogrogo iikeen waa inuu ku sii qaameeyo un uu ku sii raraya maxaan ka faa'iidaa ma bil gudaheed baa bil baa i ma bil baan markiiba ku faa'iidaya waa si uu kuu sii culaysiiyo marka deynkaa la bedelayo liajli xiyal loo bedelayaana hadduu kii la kordhinayo dheef korka yahayna waa riba aljaahiliya waa tii macruufka ahayd haddii kalena waa xiyal min xiyali marka riba ama qardiga jara nafcan fahuwa riba waxaan filaya kaasi waa iska waadix wakhti daba iga qaadi maayo wa min ataxayuli halkiinnii hore aan ka sii bilowno taxayulkii waxaa ka mid ah baycu xulliyi fidatin xulligeed iyo waxyaabahan laysku qurxiyo oo fido ah oo macahu uu la jiro hayruhu hayrkii uu la jiro bifidatin fido in lagu iibiyo aw muddu cajwati ama muddo cajwo ah iyo wa dirhamin dirham wada jira oo bidirhamin lagu iibiyo wuxuu leeyahay ribadii waxaa ka mid ah waxaa leeyahay xeeshii macnaha loo ribada loo gelayey iyo waxyaabahaasi waxaa ka mid ah in la iibiyo xulli fida ah oo wax kale la socdaan oo aan fido ahayni fido kale in lagu iibiyo ama muddo ama mud qadarka mudka labada saca muggood oo waxa weeye cajwa'a timirta nooca fiican ee madiine ee cajwada la yahdo iyo wa dirhamin dirham wada jira bidirhamin in lagu iibiyo si kale marka loo yidhaahdo shayga ribowiga ah marka ribowi la qaabilinayo shuruuddiisa horeynu u soo aragno oo hadduu isku jinsi yahayna altaqaabud watamaaul baa loo dhigay inuu isleeg yahay lana kala qaato <clears throat> hadduu kala jinsi yahayna taqaabud baa loo dhigay iminka sidii way ka duwan tahay <clears throat> waa shay ribowi ah oo wax kale lagu lamaaneeyo lagu ladhay oo shay kale oo jinsigiisa ah lagu iibinayo kaa labaad waxa lagu laro ama ha layska daaye daabitkiisu saasuu noqonayaa oo wuxuu noqonayaa kullu bayci ribawiyin bijinsihi wa maca axad alciwadayn aw macahumaa min hayri jinsi maalan waa kullu bayci ribawiyin bijinsi waa shay kasta oo ribawi ah oo lagu iibinayo jinsigiisa iyadoo wa maca axad alciwadayn iyadoo labada ciwadee laysku bedelaya mid ahaan ee isku jinsigaa mid ahaan aw macahuma ama labadoodaba min hayri jinsihi uu la socdo mas'aladu cinda alfuqahaa waxay ku caan tahay muddu cajwati wa dirham magacaasay leedahay kutub ulfiqi marka la joogo masalada gebigeedaba waxaa la yahdaa mud cajwati wadirham magacaasay leedahay mud cajwa'a oo dirham lagu iibinayo magacaasaa cinwaankeeda loo yaqaana waxaanay noqonaysaa shaygii ribowigaha ribowi marka lagu iibinayo si fiican baa loo garanayaa laakiin xeesha la sameeyo waxaa ka mid ah in si hadalkaba ay uga baxdo wax lagu lamaaneeyo oo dabadeedna inta labadii shay la kala badiyo markaad tidhaahid waa sidee lagu yaahdo qiimaha shayga ku lamaan baa keenaya oo shayga ku lamaan qiimaha lagugu marmarsoodo marka wuxuu ku tusayaa waa ribo wixitaa wax kalena haddaad ku lamaanayso mar hadduu maqsuud yahay shaygani oo loo qasdinayo xaaladda noocaasiya ma ansaxayo shayga ribowiga ah ee meesha ku lamaan haddaanu maqsuud ahayn oo wax loo kasayo ahayn biitifaaqi ahlilcilmi wax raadayna yeelan maayo tusaale ahaan haddii gurigan xaggiisa sare waxoogaa dahaba lagu dhaldhalaaliyo oo dahab caadi oo soocmayoo maqsuudana aanu ahayn ee midabka uunbaa jingada lagaga yara beddelay xaaladda noocaasiya ah, haddaad tidhaahid gurigan dahab baan ku iibsanayaa dahabkan yaree guriga lagu dhalaaliyey ee aan dahab gaar u soocmayana ahayn laa ictibaara lahu tixgelin ma waayo cidiba soo hadalqaadi mayse maxaa lagu odhanayaa war guriga naga iibso cid ku odhanaysa gurigan macal dahabkiisa naga iibso ma jirto waayo maqsuud maaha wax loo jeedo oo loo qasdinaya ma aha xaaladda noocaasiya ah, laa ictibaara lahu mar haddaanu labada jinsi mid ahaan maqsuudba ahayn oo wax jiraba aanu ahayn ee iska tabac yahay xaalada noocaas yaa laa ictibaara lahu haddii waxa weeye labada jinsi ee aad isku iibinayso midkood dheeraad la socdo waa sidan shiikhu miaalka inooga dhigo ma fiicnayn inuu sidan inoogu dhigo waayo suuradani suuracdu isku haysa maaha oo ah mudi cajwati wa dirham bidirhamin mud cajwe ah macnaa hantoobo labada gacmood lagu qaaday oo timirta cajwada nooca loo yaqaane u fiican ah oo cajwalmadiina ah iyo dirham wada jira hal dirham in la siiyaa taana cid iskuma haysta biijmaaci ahlilcilmi waa riba bicayniha waa riba sideediiah waayo dirhamki iyo dirhamku way isleegyihiin midkood baa timiri ku lamaanta tan noocaasi oo kale ana suuradeedu suuracdu isku qabata maaha laakiin suuro mugdi gelaysana maaha qof indhaha isku haysto isyeelyeelaya mooyaane dirham dirham lagu iibiyo midkood wax ku laran yihiin cid khilaaf gelinaysaa ma jirto iyo ciday ka mugdi gelayso loodhanaya waa xeel maxaa xeela waa caddahae waa ribo loo badheedhae taasina meesha ma taallo laakiin masalada mugdigu gelaysaa ee masaladan kutubulfiqi markay ku taallana magaca loo yaqaana muddu cajwati wa dirham waxa weeye marka labada dhinac dhinac ama labada dhinacba wax ku lamaan yihiin mugdi gelin kara talow ma qiimaa loo eegay mise si kalaa loo eegay ama dhinac ahaan wax ku lamaan yihiin sida muddu cajwati wa dirham bimuddi cajwati wa dirham mud timir cajwo oo xabad dirham ahay la socoto mud kaloo cajwo ah oo xabad dirham ahay la socoto way isleegyiina ma aragtaa ta markiiba mamnuuca noqonaysa ahlulcilmiga jumhuurkooda iyo inta badan ee waxa weeye la diidaya ta noocaasiya wey way isleegyihiin waxay ka dhigan tahay tusaale ahaan innagoo nidhi kiilo timira oo hal noocoo qura ah ile timirtu waa noocyo eh oo lagu daray boqol doolarna la socdo ama toban doolar la socdo ma lagu iibin karaa kiilahaas iyo toban doolar oo kale in isleeg ma laysku iibin karaa ta hawshu ka imanaysaa waa taa waayo waxaa la isweydiinayaa marka horeba labada shay ee laysku iibinayaa ma si faafsan ayay laysu qaabiliyaa mise si waxa weeye kala noocnooca oo dirhamkana dirhamkaynu qaabilinaa kiilahana kiilahaynu qaabilinaa maya shaygu si faafsan bay isu qaabilaysaa waa marka koobaade waayo wixii ma aha laba caqdiye wa isku hal caqdi marka waxaa dhici karta timirta haafkeed iyo shilinka haafkii inay dirhamka qaabilaan inta kalena saas si leeg si faafsan isu qaabilaan marka meeshii maxaan dhaboobayn tamaaulkii iyo isudhigankii mugdi baa gelaya taa waa laga cararayaa waxaa la odhanayaa arrin saxa ma aha qodob labaad waa laga cararayaayo iyadoo riba bicaynihaa la rabo in loo badrheedho in shaygan qiimihiisa lagugu dallaco oo labada shay iyagoo kala duwan ile iminka kuwa isku mida baynu sheegnay oo kuwa isku midka culimmada qayb baa bannaynaysa laakiin markay mugdiga gelaysaa waxa weeye markaan idhaahdo kiilo timira oo toban dollar la socoto iyo waxa weeye toban dollar oo ay la socoto maro yari maro ama shan dollar oo mara la socoto oo hadhow markaad igu tidhaahay tobanka doolar iyo timirtuna meel bay yaalleen shanta doolar iyo maraduna meel bay taalla aan ku idhahdo marada shaalahoo bahalaad u qiimo badanahoo markaa intanaad tebaysaba iyadaa u dhiganta waxna isma dheera oo qiimuhu isku fadhiya bal isuba qiimee ta noocaasiyabaa la diidaya oo meeshii riba hadhow ku soo dhuumanaysa oo in shaygan inta qiimihiisa la dallaco iyadoo ribada uun loo badrhiidhayo lagu yahdo shaygana intaba u dhigmaya sidaa daraaddeed maadaamay dhici karto inay arrintii mugdi gasho ayaa mas'aladan loo diiday oo loo yidhi ribowi wax ku lamaan yihiin wixii doona ha ku lamaanaadeene in mid kaloo jinsigiisa ah oo la mida lagu iibiyo oo isna wax lagu soo lamaaneeyey waa riba loo xeelaysanayaa ee waa mamnuuc waxaanay ahlulcilmigu u daliishadaan xadiiska fadaalata ibnu cubayd ee waxa weeye muslimka iyo khayrkiiba ku sugan ee uu tilmaamayay iyo maalintii khaybar baan waxaan iibsaday qilaada qoorgashi binay cashara diinaaran baanan ku iibsaday fiiha dahabun wakharaz labiyo toban diinaar baan siistay buu yidhi kuul qoorgashi marka taasioo isugu jirtay dahabiyo iyo kuulo caadiya ah ka wada samaysnayd ayaan labiyo toban diinaaroo dahaba siisay marka wuxuu wax ku iibsanayaa waa maxay waa dahab waa diinaar waa dahab kuushanna waxay ka samaysan tahay qoorgashaganana waxay isugu jirtaa dahab iyo shay kale ayaan siistay bii bahashii markii dambaan kala guray bii bahashii oo kala saaray dabadeedna dahabkii ku jiray baa markaan miisaamay wuxuu noqday labiyo toban diinaar wax ka badan dabeedna nebigaan u sheegay buu yii sala allahu alayh wasalam dabeedna nebigu muxuu yidhi laa tubaacu xataa tufasal war lama iibiyo waa arrintaa iyada ah lama gado ilamaa in la kala saara mooyaane marka ahlulcilmigu halkaa tafsiirkeeday isku qabteen qolo waxay yidhaahdeen nebigu wuxuu leeyahay lama iibiyo ilaa la kala saaro la kala ogaado midba qadarkeeda xataa tufasala marka wa tuclamu qadruha ilaamaa la kala saaro oo qadarkeeda la ogaado marka waxayaan waxay ka dhigan tahay haddii dahab iyo wax kaloo ku dhex jira dahab lagu iibiyo haddii qadarkeeda la garanayo wa iska caadi mar haddaanay kala badnayn qolo saasay tidhi waxyaada nebigu ma diidayo maxaa dahabka ugu iibisay kuusha iyo dahabka isku dhex jire isku samaysan maxaad isugu iibisay muu diidin laakiin wuxuu leeyahay war markaad qadarkeeda ogaataabaa isku iibiya bal iminka intaad isku iibisay ayaad kala saarto kuushii dahabkii ku jiray oo qura ayaa labiiyo tobankaagii dirhamba dhaafay dahab dahab lagu iibi xitaa wuu ka badan yahay marka suuragal maaha markaad ogaataa unbaa laysku iibiya macnuu saasuu dhacayaabay qolana waxay dhahaan maya wuxuu leeyahay layskuma iibin karo ilaa la kala saaro midba meel la dhigo oo markaa dahabkana dahabka lagu iibiyo ama wax kale lagu iibiyo tanna gaarkeeda loo iibiyo in la kala saaro oo midba gooni laga dhiga mooye layskumaba iibin karo macnuu saasuu dhacaya laa tubaa xataa tufasal lama iibinayo ilaa la kala saaro midba meel la dhigo marka jumhuurku waxay mareen war ilaa la kala saaro dahabna dahab laga dhigo mar hadday labaduba maqsuud yihiin waxa weeye waxaan kale ku jiriya kuulahanna gaar loo saaro iyagoo isku jira lama iibin karo qadarkaba ha la ogaadee horta khilaafku halkaas ku imanaya xadiiskaas ku dhisan yahay sidaa daraaddeed wuxuu leeyahay oo shiikhu marayaa isagoo qowlkii jumhuurka raacaya war suuragal maahee hawsha yaan laysku iibin hawsha ayaan laysku iibinay suuradan si dambe uu keenay waa tii waxa weeye iyadoo laysla oggolaa laakiin suurada horuu caam ka dhigay oo wuxuu yidhi xulli fida'a oo uu la jiro mid kale la jirkiisa oo wax kale la socdaan in laysku iibiyaa ma bannaana oo maadaama oo ziyaado ay dariiq u noqon karto iyo wax laysku ribada loogu xeelaysto shay ribowiya oo wax lagu ladhay shay la midahoo ribowiya kaa dambe waxa lagu ladha ama ha layska daaye layskuma iibin karo ha isleekaadeen ama ya isleekaan calaa qowli jamhuur wanaha wuu nahiyey nabigu sala allahu alayh wasalam can bayci subrati min atamri markaa tuur iibka la iibinaya tuur oo min atamri timir ah raashinka tuuranee meel la dhigo soo tuur ma nidhaahno wa su'ila waa la weydiiyey annabiyu sala allahu aleyh wasalam xadiis baan ka booday wa su'ila waa la weydiiyey annabiyu sala allahu aleyh wasalam can bayci tamri timirta iibkeeda biruabi ruabta aan weli timiroobina curdanka ahee maaludeedii daays iyo malabkeedii ayaa la weydiiyey timir engegan in lagu iibiyo oo waxaa la nabi allow ka warran haddii ru dabtay in laysku iibiyo iyo timirta engegtay timirtan caadigaynu cunno iyo ru dabtioo markaa cusub oo da'aysoo weli aan timiroobin darajadii timirta gaadheen weli curdana fa qaala wuxuu yidhi ayanqusu idaa jafa waa rudabku ma dhinmayaa oo ma nusqaamayaa markuu engegee waxaanay ka da'aan shaki male waa nusqaamayaa oo hadhow wuu dhadhaya biyo iyo waxbaa ka buuxaah oo waxbaasaa uga da'aye qaaluu waxay yidhahdeen nacam ha waa dhinmaya shaki male rudabtu waa nusqaamaysaa fa nahaa can dalik dabeedna nebigu waa nahiyey arrintaa iyada ah rawaahu alkhamsa macnaa wuxuu sheegayaa shayga ribowigaah oo midkoodna halkiisii loo baahnaa gaadhay oo timir oo kale noqday kan kalee la midana weli aanu halkiisii gaadhin mar haddii iminka haba isleekaadeen oo kiila rudaba iyo kiila timira ha noqdeen laakiin wakhti yar kadib rudabtii dhush bay odhanaysaa dabadeedna waxaa laga yaabaa inay rubuc dhani ka dhinmo kiilihii marka maanta ha eegine wuxuu wax mid kastaba heerkii loo baahnaa gaadhay ma yahay mise midna waa curdan iska buurbuuran oo miisaankii iyo wax ka buuxaanoo leh midna waa mid dhadhay oo heerkiisii gaaday marka layskuma iibin karo wey mar hadduu hadhow nusqaamayo iyadoo ribo layska ilaalinayo layskuma iibin karo wanaha wuu nahiyey nebigu sal allahu alayh wasalam can bayci subra tuurka min atamri timirta ah iibkeedii buu nebigu nahiyey taasiyoo laa yuclamu aan la garanayn makiiluhaa miiskeeda bilkaylilmusamaa kay la garanayo in lagu iibiyo oo min atamri timir ah rawaahu muslim timir aan la garanaynin miisideeda oo jusaaf iska ah ilka cabir manaha waa shan kiile inaad eriga siiso suuragal maaha tan laakiin waa la hubaa inay shan kiile tahay tan waad soo miisaanto waxad leedaha inaad shantaa la hubo timirta markaan qiyaaso dee shan kiile waba waxba mee kama dhina waa iska caadi waa shan kiile iga sii waa mamnuuc timir quroo in laga cabiro baab maa la ogolaa baabkii la ogolaa ma garanaysaa noocanoo kale laysula ogolaa baycu lcaraaya markay bayculmusaabanadii oo ahaa geed timiri saaran tahay mid dhulka yaalla oo tan dhulka taalla la og yahay cabirkeeda taa kalena ilka cabbir inta u dhigmaysa waa lagu iibin jiray hadday shan awrar ka yar tahay markaa qudhaa la oggolaa oo noocaasi ribowiga laga soo reebay markaa qudha laakiin timir kaloo ilka cabira ama bariis ilka cabira oo bariis lagu yibi abadan labadii shardi waa inay taxaquqdaa altamaaul iyo wataqaabud laakiin ilka cabir ma suuragala wa amaa baycu maa fi dimma amaa iibka wixii dimada ku sugan mas'aladanna waa mas'ala muhime u fiirso wa amaa baycu maa fi dimma waayo kuwan hore iminka xadiistani waxay xoojinayeenuun hore u marnay ayuunbay adille u ahaayeen iyo xoojin laakiin tani waa mas'alo bilow ah oo masaa'ilkan horena la xidhiidha wa amaa baycu iibka la iibiyo maa fii dimmati qofka shakhsiyaddiisa wixii lagu leeyahay in la iibiyo oo bimacnaa daynkii lagugu lahaa la iibiyo oo la beddelo waynu kala qaadaynaa dayn la iibiyee fain kaana hadduu yahay calaa man huwa calayhi midkii lagu lahaa korkiisa mid laga iibinayo jaaza way bannaan tahay wadaalika kaasina waa bishardi qabdi ciwadihi ciwadkiisa in la qabdoodo qabla tafaruqi intaan la kala tegin ka hor wixii lagu beddelay waa in la kala qaato waa liqowlihi sala allahu alayh wasalam qowlkii nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa ba'sa dhib kuma jiro an ta'khudahaa inaad qaadato bisicri yowmiha sixirka maalinkaa ay marayso inaad ku qaadato maa lam tatafaraqa intaydan kala tegin wa baynakumaa shay idinkoo wax isku leh oo wax idinka dhexeeyaan rawaahu lkhamsa waxa uu leeyahay daynka lagugu leeyahay ama daynkaasi ribowi ha noqdo ama yuu noqon daynkaasi waa lagaa iibin karaa adiga bimacnaa waa la bedeli karaa adoo bedelkiisa waa lagaa qaadan karaa bedelkana iiba marka horeba iibku muxuu ahaa waa mubaadalatu maalin bimaalin soo ma maal maal in lagu bedelo calaa wajhi ta'biidna laysugu bedelo ama manfaco lagu bedelo marka waxa weeye daynkii bedelaadiisa iib la yahda in badanna waynu ku macaamilnaa arrinta noocaasiya marka dhibaata kuma jirta buuyi haddii la kala qaato tusaale ahaan wuxuu kugu lahaa boqol dolar adoo aan boqol dolarna sidin baad u timiyo laan miidhan sida melyan laanaad sidataa arrin maxaa dukaanka igaga qoran kaasuu yidhi waxaa lagugu leeyahay boqol dolar eeg dolar baa lagugu leeyahay dolar bixisay ahayd moogtaa maadaa dolarba sitaa dabeedna waxaad odhanaysaa in er bedel bedelkani waa maxay markaad leedahay bedel waa maxay waa sarif sarifkuna waa iib inaad boqolka dolar maanta bedel maanta bedel lama ogola in wax lagu daro marka kale aad dolarka caadi u iibinayso xor baa tahay oo sixral suuqa waad ka badin kartaa markaad waxaaga leedahay iyadoo lagu leeyahay boqolka dolar toddoba maalan boqoloo kun baa lagu sarifaya ayaan odhanaya anigu sideed baan ku sarrifaya walaa suuq baani qusaynin anigu sideed baan ku sarrifaya xor buu qofku weeye haddaan markaa dowladdu jaangoynin oo tasciir iman meesha oo aan dowladda loogu hogaansamayn min xaysu lasli qofku waa xor marka see xaaladdaa iyadaa inta ayu dhaco sarifkii khalkhal keeno dowladdu jaangoyso lama khilaafi karo laakiin marka dayn la bedelayo ay tahay awooddaa ma lihid waayo haddii kale waxay noqonaysaa daynkii waad faa'iido saartay waa lagaa diidaya bes waxaan ku leeyahay maanta awooddii malihida suuqa imisu ka jooga kaa ogolaan maayo inaad awooddaada isticmaasho lakin waxaa leeyahay suuqa muxuu ka maraya haddaad igu tahid buu ka maraya hal shilin iguma dari kartid lakin wax waad iga dhimi kartaa oo adigu xaqaaqa wax ka mida waad ka tanaasuli kartaa lakin waxba iguma dari kartid marka maxaynu samaynay lacagtii dimadaada iyo shakhsiyaddaada lagu lahaa ee boqolka doollar ahayd ayaan kaa sarifay anigaygii lahaa kaa sarifay toddoba boqolna kaa siistay deedna toddoba boqoloo laana baan xaraysanaya marka muxuu yidhi wixii dimada lagu lahaa waa laga iibin karaa shaksigii lagu lahaa laakiin bishardi maadaamay laba wiya yihiin waa in la kala qaataa oo waa inaanad odrhanin waa inaanan ku odrhanin daynkii aad igu lahayd imisu inaadeer ahaa markaasaa boqol dolar inaadeer ii bedel saa dambaan kuu keenaya ii bedel bedelba markaasuu toddoba boqol baan kuugu bedelay waayo saa dambaan keenaya taasi maxay noqonaysaa waa shay muxarama ah. waayo dolar baad isku sarriftay hawada ah iyo laan meeshiina ma yaallaan intuu inoo sheegaya waa intaa marka wuxuu yidhi wa amaa baycu maa fi dimma dimmada wixii ku sugan iibkeeda miyaa fa in kaana hadduu yahay iibkaasi calaa man mid korkiiyo huwa isaga calayhi deynku korkiisa uu yahay jaaza waa bannaantahay arrintaasi wadaalika kaasina wuxuu ku bannaan yahay bishardi qabdi ciwadihi ciwadkii waa in la kala qaato beddelkii waxaa lagugu leeyahay lagu beddelay qabla tafaruqi intaan la kala tegin marka isagu ribowiyoo qura ka dhigi maayo qowlkii ahlulcilmiga dariiqadaa wada marin jiray ribowiyo kayrkiiba ayuu raacay ee odhan jiray haddii xitaa aanu ribowi ahayn waxaan la isku bedelayaa in la beddelaa ma bannaana haddii waxa weeye aan la kala qaadanayn waayo bayculqarar bay noqonaysaa riba geli mayse bayculqarar bay noqonaysaa haddaanu shaygu ribowi ahayna qoladii sidaa tidhi buu raacay waxba waxbase iminka intaa inka badan u dhaafi mayno oo waxba masalada tafaasiisheeda sii geli mayno si aanay wakhti badan inooga qaadan maadaama xilliga soo ururay marka wuxuu yidhi waxaanu u deliishaday xadiiska nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam laa ba'sa macnaa daraahim iyo danaaniir in laysku bedelaa xadiisku saasuu tilmaamaye dhib kuma jiro an ta'khudahaa inaad qaadato bisicri yowmiha sixirka maalinka ay marayso inaad ku qaadato bisicri yowmiha maa lam tatafaraqa intaydaan kala tegin wa baynakumaa shay iyada oo a ah, wax isku leedihiin intaydaan kala tegin marka lama ogola inaad daynkii la bedelo iyadoo aan la kala qaadanayn qolada baayac mushtarku waxay sameeyaan in badanoo ka mid ah horta iyagu khasaaraysuma oggola dadka kale khasaarihiisa danka ma laha doolarka iminka hadduu kugu leeyahay sagaal boqoloo laana oo iminka doolarka intaa marayo sagaal boqoloo kun oo laana oo boqolkii doolar iminka tusaale ahaan intaa marayo hadduu kugu yeesho oo doolarku saddex boqol noqdo shilin dheeraada kuu celin maayo saddexda boqolee doolar buu kaa qaadanaya lacagtii berigii aad ka qaadatay ee boqolka doolar ahayd kuu nixi maayee wuxuu oranayaa imisaan kugu lahaa markaasaad sagaal boqoloo laan ah laakiin adeerberigaa boqol dollar bay ahayd yeelkadeeda waxay doonto ahaatee sagaalkaygii boqolii keen hadda maanta sagaalkii boqol waa saddex boqoloo dollar yeelkadii buu ku odhanaya kuu nixi maayo laakiin isaga subaxa wax yari kordhaan bal hadda weligiin u fiirsadaa marka wax yari kordhaan ee adoo uu sagaal boqol kugu leeyahay boqolkii dollar kun qura noqdo oo hal malyan uu noqdo hadda boqolkaa kunee kuraa kordhay qayladay ka warayaa markiiba oo wuxuu odhanayaa culimooy sagaal boqol baan ku lahaaye haddaan boqol dollar ugu bedelo miyaa dembi ku jira oo maxaad ugu bedelaysaa ma waxbaa kala qaadanaysaa miyaa dayn caadi ugu qoranahay haaye waxaan doonayaa lacagtiisii laanti way ruxmaysaae inaan doolar u bedelo cid luu bedelayaa moogtahay wax bannaan maaha waxaas waana dabeecad ay in badan ba ay ku dhiiradaan arrin saxana maaha war qofka haddaad waxu bedelayso markaa wax kala qaadanaysaan u bedel laakiin hawada ha u bedela hawada ha u calaamadin wain kaana calaa hayrihi haddii daynkan cid kale lagu leeyahay laa yasixu ansixi maayo inaad ka iibsataa liannahu hararun maxaa yeelay waa harar ma ansaxayso markaa inaad ka iibsataa dayn cid kale lagu leeyahay inaad iminka masalan tidhaahid waar hebelow uu ku yidhahdo hee hebel maxaad ku leedahay uu yidhaahdo waxaan ku leeyahay baloo dhula baloo dhula baanu ku ballannay baloo dhula baan ku leehay daynkaad ku leedahay ma baloo dhulaba ahaa iga iibi aniga baloodhka baloodhkaad hebel ku leedahay iga iibi ti arrin saxa maaha muxuu kaa iibiyaa isagaa waxbaba haya isagii baa daba socod ku jire ani suuragal maaha iga iibi maxaan kaa iibiyaa dee dee boloorkaad hebel ku leedahay iga iibi ama boqolka kiile hebel aad ku leedahay malabka ah wuu iska keenaya anaa ka aqaano waa nin aad u wacane iga iibi maalintu keenaan qaate wax suuragala maaha wax suuragala maaha waayo waa qarar buuyi waa dagitaan waa dagitaan adugu ahlulcilmiga qayb kala tafsiiliyey masalada waa jiraan oo yidhi waxaan aad ku iibsanaysaa hadday lacag hadda la dhiibaya tahay oo iska bannaan tahay hadhowna khiyaar baad yeelan ama hadday dayn kale tahay oo igulahow ay tahay waa dayn dayn lagu iibiyo ma bannaana way jiraan laakiin shiikhu waa duuduubay masalada ma kala saarin war waxaasi ma bannaana buui waxaanuu ku sababiyey waa qarar waa dagitaan waa mabiic aan lahaynba waxay aad iibsatayba lama hayo qof kalaa lagu leeyahy halkaa haynoo joogto allah subxana wa tacala aclam